Thank you. dhegeystayaal idirkiinbaa meel oo joogtaan si walbaduna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaqlo wanaagsan dhegeystayaal oo ah barqanimo sabtiya taarikhdaha ku hasteeysan tahay koob iyo tobanka bisha februari sannadda qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey weeraro qaraxyo ku bilowday al-shabaab ay ku qaadeen qaybo ka mid a ah saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin jubbada hoose iyo gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey ayaad dhegeysan doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa somalilan oo sheegtay inay diyaar u tahay in markaa la xaliyo tabashada ay qabaan dadka reer laascaanood xabad joojinna ku dhawaaqday waxyaalaha kale aad degeysan doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay in loo baahan yahay xulafada reer galbeedku inay dedejiyaan taageerada milatari ee yukrain la siinay si ay isaga caabiyaan duulaanka ruushka qodobadaasii kuwa nagu soo kordha ayaad degeysan doontaan u diyaar diyaargarooba ogaal तेरे afku soo yidhaa waxay tani geelku tiri ayaa degdeg loo falaa murtidu waxay daran tahay anigu ku daafare digtoonoowi

kamaashiye adna dogooba saarsaar hadda caanubaad ka dheefiye oobtahaa u soo culo anigiyo dadweynaha aatanbaa naga dhaxayso dambaa naga dhaxayso dunucdeeda way garan way garan waygaran dulucdeeda waygaran dambaa naga dhaxayso dabka oo gamaadhiyo haddama caddaansan weeye haddaraaraadka maashiye aadna dogooba saarsan hadda carubaad dheefiye tookaha soo eestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal maqal maqal maqal Soomaali qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro dhacay axaadimanee sugtaa hore barnaamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabna ee gobolka shabeellaha hoose qeybo kamid ah gaar ahaan deegaanka sabiid iyo canole waxaa laga soo wariyey saakay in markaa weerar xoogan oo ku bilowday qaraxyo iyo dagaal toos ay ku qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab khasaare kala duwan ayaa ka dhashay waxaana la soo wariyey in gebi ahaanba uu burbur xoogan soo gaaray saldhigii ciidamada dowladdu ay ku lahaayeen qeybo kamid ah gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka sabid iyo caanole gudoomiyaha deegaanka oo la hadlay k n ayaa wax ka weydiiyey khasaaraha ka dhashay dagaalkan iyo wararkii ugu dambeeyey eh, habaariista asxaabtii weerar ba-anna uu soo qabtay waan iska dhicinay magaaladina waa ka difaacnay waa gartay weerarku ma mid qaraxii ku bilowdu ah mise weerar toos ay kusoo qaadeen magaalada Ah, waa gartay marka ma dhinacyo kala duwana kasoo weerareen mise hal jiho waxaa lasoo werinayaa in la gubay saldhiggii ciidamada dowladdu wararkaa maxaa ka jira eh, way jirtaa dhowr ji ay kasoo weerareen saldhiggii eh, waa qarxiyeen eh, banaankii dhinac kalena way qarxiyeen saddex baabuur oo qarax ay lasoo galeen meesha iyo niman isqarxinaya meesha lasoo galeen waa gartay maxaa khasaaraha u jira marka aada ogtaha guddoomiye walahi khasaarada dhimashadu way yartahay dhaawacana uu yaryahay alxamdulilahi saddex askariyan ay shahiiday dhaawacuna dhaawacun ilaa afar askari waaye alxamdulilah dadka shacabkana waa nabadgelyo hal ruuxo shacaba keliya dhaawaca ka ah ma dagaal baa dhacay oo toosa mise qarxyadaas un baa dhacay guddoomiye may dagaal toosaa dhacay dagaal toosaa dhacay meeqa saac u socday koo iyo toban ilaa iyo hal sac iyo bar waa gartay hadda marka waa sidee xaalada oo sabiid iyo cano leh yaa ku sugan alxamdulilah ada xaalada way degan tahay adarbacsigoodan kusii jirnaa duleedyada magaalada sabiid iyo cano lan hadda ku suganna ayagaan sii bacsananaa waa gartay gudoomiye weeraradan waa kuwo joogto ah inta badanna waxaa lagu soo qaadaa goobaha ciidamada dowladdu ku sugan yihiin marka maxaa cashir looga baran waayey in qaraxyada noocaan ay nimankaa kusoo qaadaan inta badan saldhigyada ciidamada dowladda nimankan waa dhagarqabayaal waa niman dalkooda inay dhagraan caadeystay ciidamada dowladdan mar walbana waxay heegan u yihiin in dalkooda iyo diintooda inay daafacaan mar walbana waa ay ka hortagaan waxyaabo gaadma ah oo si kedisa lama filaan ku dhacaan mar walbana way jirtaa sidaa kabar qabtiin nimankan in dagaal ba laga weerar oo lagu jiro idinkana waa ka warqabtiin mar walbana dagaal laga filanaayo ama waa weerar laga filanayn waa kole soomaaliya o dhan wada ogtahay marka hadba had walbana waxaan u taagannaha inaan iska difaacno eh, gudoomiye waxaa la soo warinayaa in gebi ahaan saldhigii ciidamada dawladda qarax lagu burburiyay arintaa ma jirtaa eh, saldhigga way jirtaa qaraxa galay eh, wax maanta oo khasaare geystina ma jirto laakiin isaga dhismihiisaa burburale xeyndaabkii saldhigga ha dhismihiisa waa burburaa sax waay gebyahaanba ha gudoomiyaha deegaanka zabiid icaanoole maxamed abuukar ayuu ahaa oo keenan oga warbixinayay weeraro toosa iyo qaraxyo saakii al-shabaab la sheegay inay kusoo weerareen saldhigii ciidamada dowladdu ay ku lahaayeen deegaanka eh, dhinaca kalena haddii aynu aadno gobolka jubbada hoose iyana waxaa lasoo wariyey in qeybo kamida ah gobolka ay weerar kusoo qaadeen al-shabaab weerarasna sidaas oo kale lasoo wariyey inuu qaraxyo ku bilowday degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaana laga soo wariyay waryaheena ee soo waramaa jubbaland cabdimajid cabaas ayaan goor dhoweed ka wareystay wararkii ugu dambeeyey cabdicaliid waa mahadsan tahay adiga dhegeystayaasha barnaamijka ogaal dhegeysanaya wararkii ugu dambeeyay aynu ka helina dhinaca degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxa ay markaa xaqiijinayaan in xubna ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin dhinaca waqooyiga magaalada halkaas oo maalmihii ugu dambeeyey lagu diyaarinayo cutubyo ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee iyagu qaybta ka noqonaya howlgalka guud ee dowlad goboleedka jubbaland ay dhowaan ku qaadi doonto gobolka jubbada dhexe gaar ahaan magaala madaxda jubbaland ee bu-aale halkaas oo inka badan ilaa iyo shan iyo toban sano ay maamulayaan kooxda dagaalamayaasha al-shabaab wararkii ugu dambeeyey aynu helayno waxa ay xilligan xaqiijinayaan in isgaarsiinta guud ee magaalada ay xilligan go-an tahay kooxda markaasi dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka ku qaaday halkaasna la soo abjiray sida saraakiil ku sugan gudaha magaalada kismaayo ay noo xaqiijiyeen ma jirto ilaa iyo hadda faahfaahin kale oo dheeraada ah oo aan markaasi ka helayno weerarka kooxda dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay halkaasi ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin waxaana la filayaa in ciidamada dowlad goboleedka jubbaland saraakiishooda ku sugan gudaha degmada afmadow goordhow ay warbaahinta la hadlaan ayna ka hadlaan sida ay wax u dhaceen mahadsan yahay wariyaheen cabdimajiid cabaas oo inooga soo warma deegaanada jubbaland ayuu ahaa wixii warare kusoo kordhaa dagaaladan iyo weeraradan ka dhacay qeybo kamida ah gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanada jubbaland gaar ahaan degmada afmadow waxaad ku dhegeysan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda hadii alla idmo markan somalilan haddaan eegnana waxay somalilan sheegtay in marka ay ku dhawaaqday xabad joojin si shuruud la la doonaya in loo joojiyo colaada kasoo cusboonaatay maalmihii lasoo dhaafay dagaalada ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa si wada jira shir jiraad u qabtay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta waa kuwan iyagoo warbaahinta la hadlay kana hadlaya arrimaha soo kordhay ee xabajoojinta ay ku dhawaaqeen xukuumadda somalilan aynu ka wada warqabno gobolka sool xaaladaha ka jira ee muddooyinkan u dambeeyey ka socday waxaa xukuumadda somalilan ay aada iyo aad uga xun tahay in halkaas dhibaato ay ka dhacdo dadna ay ku nafwaayaan waxaa marka ugu horeysa xukuumaddu ay taasay daynaysaa dhammaan dadkii shaqaaqadaas ku geeriyooday in ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyay ehelkoodii iyo qaraabadoodiina samariya imaan ilaahay ka siiyo dadkii dhaawacmayna ilaahay uga boogadhayo arrintaas xukuumadda somalilan waxay u xilsaartay xubno golo wasiiraa oo ay ka mid yihiin afarta wasiira imika halkan fadhiya iyo hadda xubno ka maqan oo iyagoo howlo kale maxaan ku dhaha ayay ku maqan golahani isla markii ugu horreysay bilowgii xaaladani ay dhacday iyadoo maxaan ku dhaha aan dhib fara badani aanay dhicin waxay la kulmeen waayeel iyo waxgarad maxaan ku dhaha hadda gobolka ka tirsan oo ay ka mid yihiin guddiga saddex iyo soddonka xubnood ah ee loo xil saaray inay arrintan gobolka iyagu ay ka hadlaan waxay la kulmeen xubno kale iyo waayeel iyo odayaal kale waxay soo jeediyeen isla markii hawshan ay ka howlgaleen ee magaalada laashcaanood ay tageen ugu yaraan saddex jeer ayay guddida golaha wasiiradii ay soo jeedisay baaq nabadeed oo odhanaya xaaladda nabadgelyaha lagu soo dabaalo wixii maxaanku dhahdaayee dareen siyaasadeed wixii tabasho ah wixii bulshadu ay tabayso in lagaga wada hadlo miiska dushiisao si nabadgelyale looga wada hadlo waxaa kaloo weheliya in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee guddigan magacaabay isaguna xafiiskiisa uu kula kulmay waayeel iyo waxgarad iyo siyaasiyiin kale oo gobolka ka tirsan oo arrintan maxaanku dhahdaye lagaga wada hadlay layskuna afkartay in nabadgelyadana la xoojiyo wadahadalna ku dhahdaa la ysugu yimaado madaxweynuhu uu sii daayey baaq nabadeed oo ah in nabad lagu wada noolaado nabadna xaaladda lagu soo celiyo islamar mar ahaan taasna wax allaale iyo wixii guud ahaan iyo gaar ahaan degaanka beeshu ay tabanayso inay dowladduna diyaar u tahay inay arrintaa qaybteeda ka qaadato isqancin iyo wada hadalna lagaga wada hadlo intaa dabadeed xaaladaasi maanta muddada ay socotay dhibteeda ayay leedahay mowqifka maanta jamhuuriyadda somalilan xukuumaddeedu madaxweynaheedu golayaasheedu ay ka taagan yihiin caawa halkan ayay waxay ka soo jeedinaysaa dowladdu go-aanka ay ka qaadatay ama go-aanka ay ka gaadhay maxaan ku dhahday mowqifka xaaladda laascaanood mowqifkaana waxaa jeedinaya afhayeenka dowladda ahna wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta wasiir saleebaan cali koore sida uu wasiirka arrimaha guduhu sheegay xukuumad ahaan waxaanu sii daynay ilaa saddex madaxweynuhu ku jiro in laga wada hadlo oo wixii lagu kala duwan yahay miiska la isugu yimaado oo xal nabadeed iyo walaalnimo iyo ehelnimo lagu dhameeyo waxyaalaha lagu kala duwan yahay waayaha iyo waktiga iyo sida wax u dhacayaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaynan awoodda ilaahay la lahayn ee awoodo ina ka sarreeya ay shaqaynayaan oo waxa dhacaya aynan bili aadan ahaan kantarooli karin intaanu hadallay kabacdi dadna waa dhinteen dhaawac iyo dhib kalena waa yimaadeen kadib markay xukuumaddu wada hadashay la garwaaqsaday inay habboon tahay la lafaguray waxaa la isla qaatay anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan afka xukuumadda iyo afka guddiga madaxweynuhu u xilsaaray arrimaha oo ah wasiiradan hadda aanu isdhinac fadhino in ay xukuumadda somalilan ku baaqdo laga bilaabo waktigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhanka iyaga haddaanu nahay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan xoogaga dhanka kale ka wada waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid lamida ah. wax alle wixii lagu kala duwan yahay goob kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u tahay in ay arintaa miiska wadahadalka timaado oo laga wada hadlo waxa loo kala duwan waxaan kaga ambabaxayaa hadalkayga dhibaatada jirtaa hadba meesha markaa ay taagan tahay ayay ugu yartahay maanta halka ay taagan tahay haddaynu ku afqabanno kulligeen guul baynu wada joognaa ma wixii loo dhaafaaba waa khasaare ka badan ama ka ballaadhan kii hore annagoo aan dhanna dhan kasta uu taabanaya khasaaraha waxaan ku celinayaa dowladda jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u tahay inay miiska wadahadalka ka timaado xabaddana joojiso walaalahayo iyo dadka aanu kala afkaarta nahay iyo dadka sharafta leh iyo dadka noloshu qiimaha ugu fadhido iyo dadka dadka hogaamiyaa ee karaamada iyo sharafta leh ee arrintani dhibayso waxaanu iyagana ka filaynaa inay go-aamadaa kuwa lamida qaataan oo ay xabadda bilaa shuruud ku joojiyaan miiskana laysugu yimaado lagana wada hadlo wixii aynu ku kala duwannahay waxaanu baaqaa islaan ahay waa mid xambaarsan nuxurkii dowladnimo iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa gobolka sool gaar ahaan degmada lascaanood aada iyo aada baan idiin salaamayaa guulla waan idiin rajaynayaa waadna mahadsan codkaas aad maqleyseen waxay ahaayeen wasiirkii arrimaha gudaha ee somalilan iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta ahna afayeenka xukuumadda oo si aad maqleyseen ku dhawaaqay go-aanka xukuumadda somalilan ee ku aadan in si shuruud la loo joojiyo xabadda iyo dagaalada ka socda qeybo kamida ah gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood oo maalmihii lasoo dhaafay dagaalo aada u xoogan ay ku dhex marayeen ciidamo hubeysan oo deegaanka iyo ciidamada somalilan oo iyana markaa aada ula dagaalamay dadka deegaanka iyo ciidamada kasoo horjeeday barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan idaacadda kulmin o ad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka oola dhegeysanaysaan idaacadda kulmin ad nagala socotaan dhegeystayaal markaan gobolka mudug haddaan ignana maalinimadii shalayta ahayd waxaa markaa qeybo kamid a ah gobolka mudug ka dhacay dagaalo xoogan oo ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhexmaray qeybo kamid ah deegaano markaa kamid a ah gobolka mudug taliyaha ciidanka lugta jenaraal maxamed tahriil biixi oo la hadlay warbaahinta waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaalo shalay ka dhacay qeybo kamida ah gobolka mudug oo uu sheegay in lagu qaaday fariisimo ay al-shabaab ku lahaayeen qeybo kamida ah deegaan lagu magacaabo doonyaale iyo qeybo kale oo gobolka mudug ka mid a ah. waa kan jenaraal taariil biixi oo faahfaahin ka bixiyey howlgallada doonley oo caad eh, u dhow meesha la yidhaahdo shabeelow iyo udhaxaysa iyo camaaro halkaas oo cadowga u ahayd meel boolo galeena tanis u ahayd deegaan weyn iyo difaac weyn ay ku lahaayeen dagaalkaasu ka dhacay runtii wuxuu ahaa dagaal ka dhaca waktiyadan khawaarijta dagaaladii lagula jiray midkii ugu wakti dheeraa ugu yaraan wuxuu socday sideed saac oo isku xira ayuu socday runtii waxaa ka dhacay duqaylo aada u fara badan waxaa ka dhacay dagaal toos ah oo gacanta laysula tegay nimankii khawaarijta ahaa goradkii waa laga saaray iyo difaacyadiiba Eh, aad baa runtii dagaal saddex geesood oo u qabsaday eh, waxaa loo diiday inay dhaawacii qaataan iskaba dhaaf mayd warkiis marka meeshaa khasaare xoogan baa ka dhacay khasaare xoogan baa soo gaaray cadowgii eh, waxaana hadda bilowday firxadkoodii ay ka baxaayaan dhammaan difaacyadii ku hareeraysnaa aaggaasoo ay ku jireen howlgalku wuxuu ka socdaa dhinacyo fara badan awal cadowga halkaa ku jira waana soo dhaafnay waa ku ogeyn meesha ujeedkay wuxuu ahaa si aan u go-doomino inaanu ka qabsanno xeebta iyo dhulkii wax usoo mari jireen inaan ka qabsano degmada facaweyn ee xarodheere iyo dhul kaleo inta ku hera hareereysanba marka cadowgaas waa wajahad kale oo aan ugu talagalnay meeshaas oo aanu ogeynay u tahay bartalis oo weyn in aanu mataqaana ayadana soo jabino isla markaasna aan go-doomino kuwo badan sida dayacad iyo shabeelow iyo intaas cadowa ku jiro dhanna inaan go-doomino oo dhammaan aan u suuro gelino shacabka soomaaliyeed in ay riyaha ka qaataan iyaga oo habqana shidadka u galaan ayaanu ugu talagalnay deegaanada waxay hoos tagaan camaaro dhacdooyin bay la siman yihiin oo kor ka xigaan dhinaca qorax eh, soo baxa waxay hoos tagaan camaaro iyo iyo waxay hoos xara dheere iyo hobyo intaba waa meel u dhaxaysa oo laba meeloodba u dhaxaysa waxayna u dhowdahay camaaro iyo caad ayay korka kar korka hore ka saarantaha khasaaraha aan gaaray haddii aan la duunduunin ee sida ay tahay loo sheego boqol iyo toban iyo toddoba insha allah waa lagu tusi doonaa haddii ilaah yidhaahdo cadaymahoodii waxayna ka baxeen ilaa afar difaac oo ay ku jireen waxaa aawa hareeraysan ilaa afar fariisimood oo kale oo ay leeyihiin oo aan nina ka bixi karin haddii ilaahay yidhaahdo waan dhammaan rabnaa halkaas in cashar loogu dhigo casharka ay soomaalida u dhigi jireen dadka masaakiinta ah ay u dhigi jireen oo soomaaliyeed oo baada ay ka qaadi jireen laaruushka ay ka qaadi jireen lacagta ay ka qaadi jireen ayaan rabnaa ayaga maanta hortooda inaan ugu dhigno cashar kale hadda waxaa ku sugan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta galgudu khaasatan ciidanka wasileed iyo ciidamo kale oo la socda ayaguna oo isla ka tirsan deegaanka galguduud iyo galmudug sida ciidanka ka tirsan baxdo iyo ciidan ka tirsan asagoo sidoo kaleeto xara laakiin dhinaca dhuusamareeb ah ciidamo noocaasoo isku jira weeye ciidamada ka hawlgalay iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed runtii eh, si aan la soobi karin la koobi karin shacabka soomaaliyeed ee ku sugan galmudug madaxda iyo mas-uuliyiinta ku sugan galmudug eh, dhammaantood waxay u wada istaageen inay garab siiyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan xusahayaa oo si gaara ah mar walba carabka ugu dhajinayaa daraawiishtaag eh, wasireed oo ayagu si xoog iyo ciidan iyo baawar ahba u garab istaagay shaab ahaanna u garab istaagay ciidan ahaanna u garab istaagay aad baan ugu mahad celinayaa inta kale oo ayaga laftigoodu aan maaragtay awoodoodana tusay soona socda oo hadda gurbadeedu ay soo socdaanna u mahad celinayaa oo reer baxdo iyo reer dhuusamareebeed intaba ka kooban aad baan ugu mahad celinayaa dheere saddex meelood oo kuwa jahan baa howlgalla ka socdaan waa xaradheere waa deegaanka la yidhaha cadaley iyo deegaanka la yidhaahdo baraagta hurdaayo ama baraag ismaaciil saddexduba isku sida howlgalku uga socdaan waaristu hadda waxay marhayaan meesha rafashadii ugu dambaysay waxaa ka dhammaaday shidaalkii waxaa ka go-ay raashinkii waxaa ka go-ay daawadii waxaan la soconnaa oo wiilasha noo soo galo jaawad ay maran habaabiyeen ay noo sheegeen in ciidanku godka ku xaaro oo ay xafaayada qabaan oo inta mataqaanaa dadka aysan ka bixi karin oo khasab ay ugu jiraan meesha marka khawaarij waa u dhammaatay gobolka galmudugna mar dhowbu ka xoroobayaa insha allahu dhammaantiis kadibna waxaa la isugu rogman doonaa inta kale oo gabar soomaaliyeed iyo wiil soomaaliyeed oo dhibaataysana ay joogaan baa la isugu rogman doonaa insha allahu bulshada soomaaliyeed meela joogtaba waa salaamhaya waana u mahad sida buuxda oo ay u taageersan yihin xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oy xogta noogu keenayaan ay horseedka noogu yihiin ay xoolaha noogu galahayaan ooy noogu mashxaradahayaan aad baan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay inta yar ee weli baadda siisa oo xalar joogtaay inaad baad siisaan ma jirto khawaarij waa baabacay waanu dhammaaday lacagtiina ha iska bixinina taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed taaliil biixi ayuu ahaa ka warbixinayay dagaallo iyo howlgallo markaa ka socday qeybo kamid ah deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka mudug markana mareykanka waxa uu markaa ku daray waxa loo yaqaano bararlistiga ama buugga madow xubno iyo sidoo kale ururo ka shaqeeya dalka mareykanka oo laga leeyahay dalka shiinaha xubnahan lagu soo oogay ama lagu daray waxa loo yaqaano bararlistiga waxaa ku jira marka la eego kambaniye ka shaqeeya dalka mareykanka balse laga leeyahay wadanka shiinaha waxaa lagu eedeeyey in ay markaa xukuumadda beijing ka taageereen arrimaha sameynta buufin markaa la sheegay in iyagu ay u isticmaalayeen qaab marka la eego basaasnimo ah oo lagu eedeeyey in shiinuhu ay usoo direen dalka mareykanka kaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo rideen ciidamada mareykanka waxay arrintan uga sii daraysaa ayaa leeyahay xiisada diblomaasiyadeed ee shiinaha iyo mareykanka oo iyadu markan u muuqatay mid cirkas kusii shareertay tan iyo markii toddobaadkii lasoo dhaafay lasoo riday waxaa loo yaqaano eh, boofinkan oo markaa la aaminsan yahay in u isticmaalayay xog sirdoon sidii uga heli lahaa mareykanka balse waxaa dhulka soo dhigay ciidamada mareykanka oo markaa aaminsanaa in markaa laga lahaa dano siyaasadeed boofinkan loo isticmaalayay in lagu helo xogaha dalka mareykanka balse xukuumadda beijing shiinuhu waxay ku andacootay in isbeddelka cimiladu iyo dabeylo jiray ay markaa u weeciyeen mareykanka buufinka arrintaana ay markaa gaashaanka u daruureen waaxda ganacsiga ee mareykanka ee arrimaha warshadaha waxay sheegtay in ay muhiim tahay si loo dardargeliyo wax ka qabashada iyo difaacidda xogta qaranka ilaalinta midnimada iyo amniga qaranka mareykanka in markaa ilaa lix kambani eh, lagu bartilmaameysan doono in lagu daro wax loo yaqaano black listiga ama lagu qoro in gaara loo lagu eego sidoo kalena ay bartilmaameed noqdaan haddii ay tallaabooyin kala qaadaan ay la kulmi karaan cunaqabateyn iyo tallaabo kale oo laga qaadi karo waxaa lagu eedeeyay inay taageereen arrimaha horumarinta milatariyiinta casriga ah ee dadaalada ay wadaan xisbiga talada dalkaasi haya ee peoples liberation army p l a magaciis loo soo gaabiyo waxaana la sheegay in inta badan kambaniyada la saaray ama haatan lagu daray blacklistiga ay yihiin kuwa iyagu inta badan taageera horumarinta arrimaha milatariga iyo casriyeynta teknolojiyadda shiinuhu isticmaalo shirkadaha la saaray ama lagu daray blacklistiga waxaa loo yaqaano waxaa ku jira shirkado inta badan la sheegay inay dhanka teknolojiyadda casriga ah ka taageeraan mareykanka waa shiinaha iyo milatarigooda iyo xogaha sirdoon ee isticmaalaan sirdoonka shiinuhu waxaa markaa ku-xigeenka xogayaha wasaaradda ganacsiga ee mareykanku isna wuxuu sheegay inay tallaabooyin kaloo dheeraad ay qaadi doonaan si marka loo ilaaliyo xorriyadda ama marka la eego xogta dalka mareykanka iyo qarannimada si loo difaaco waxay ugu yeereen in laga ilaaliyo cadowga mareykanka oo ay ula jeedaan markaa xubnaha shiinaha ay ka mid yihiin ay raadinaya marka la eego arrimaha ku aadan ee xogta sirdoon ee mareykanka barnaamijka olaad degeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan saaxiibayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaala idaacadda kulminaad nagala socotaan dhegeystayaal markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afar iyo labaatankii saacee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale xubinta waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo deeqa maxamuud maxamed haddii aan ku bilaawno dhinacai hadalheynta cabdirashiidow waxaa afar iyo labaatankii saacee u dambeeyey baraha bulshada aad loogu hadalhayay ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka banaadir si gaar ah ciidanka degmada wadajir ayaa qabtay faadumo maxamed cabdulaahi oo iyada iyo koox ay hogaaminayso afduubteen muwaadin soomaaliyeed oo xanuunsanaa haweenaydan ayaa horkacisay koox afduubatay mahad xasan camey oo ah muwaadin xanuunsanaa oo ay ka afduubteen waaxda shanaad ee degmada wadajir iyaga oo ku hayay guri ku yaala degmada howlwadaag saldhigga degmada wadajir ayaana shalay soo xiray haweenaydan Eh, waxaana la horgeyn doonaa sharciga sida lagu yiri war qoraal oo kasoo baxay taliska booliska arintaas ayaa shalay aada loogu hadalhayay baraha bulshada cabdirashiido waay aday qababaadsan tahay eh, hadalhaynta kala jirta waana dhankii ciyaaraha weeyaan waxaanu eegi doonaa horyaalka bermaliga sidoo kaleeto laliigaha bundesliigaha liigwanka ee saareeda talyaaniga ayaa gebi ahaanba markii la eego waa jira ciyaaro aadaad xiiso badan haddii aynu eegnana kooxda kubada cagta chelsea ah, kooxda kubada cagta westham ayayna markaa garoonkooda ku ciyaari doonaa saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa waxaan ognahay chelsea waayadanba inay iska liitaan oo dabcan kulamadii ugu dambeysay horyaalka bermaliga saddexdii kun ugu dambeysay keliya hal kulan ayay ka badiyeen lababana barbadhac ayay galeen chelsea eh, waxaa aad eh, taageerayaashooda ay aad iyo aad u hadalhayaan eh, ciyaaryahanada sida ciyaaryahaanka la yidhaahdo ee eh, dabcan aadka u khatarta badan lagu magacaabo eh, fernandes ama enzo fernandes sidoo kale ciyaaryahanka lado muqayl mudrigi iyo joofalix ayaa dabcan aad aad u hadalhayaan oo kulanka lagu soo bilaabi doono marka waa kulan xiiso badan weeyaan waa kulan london derby marka hadalhaynta waxay tahay in koox kubadda cad chelsea ciyaartooyda muhiimka ay soo laabteen dhan kaleetana lixda maqrinimo ee hogaamiyaasha horyaalka bermaliga arsenal waxa la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta brentford sidoo kaleetana markaynu eegno arsenal waxay doonayaan in ay hogaanka sii dheeraystaan kulankii ugu dambeysay waa la garaacay laakiin brentford waa koox aada u khatar badan xilli ciyaareedka shantii kun ugu dambeysana lama garaacin markii la eego ambiton ayay ahaayeen marka waa kaa iyadoona marka hadleynta ugu badan ay tahay dhan kaleetana liguanka faransa kooxda kubadda cagta b kooxda kubadda cagta ah ee monaco ayay la ciyaari doontaa linal misi ayaana kulankan aan ciyaarayn sida iminkanbaa lasoo warinayo marka eh, dhanka kaleetan hadaynu eegno koox kubadda cagta bayer munij oo kale waa ciyaari doontaa bundesliigaha dhanka talyaanigan hadaynu eegno kooxda kubadda cagta roma iyo weliba kooxda kubadda cagta leej ayaa wada ciyaaraya dhanka kaleetan hadaynu eegnana eh, waxaa jira maanta finaalka ee eh, dabcan la ciyaari doono kalabool kaabka al hilaal iyo weliba koox cagta real madrid ayaa caawa ah ciyaari doona waana kulan fiinal ah kooxda kubadda cagta barangeska waxay doonaya inay koobkan ay ku guuleystaan ay markaasi garaacaan kooxda kubadda cagta ilhilaal laakiin ilhilaal waa koox aad u khatar badan weeyaan real madridna waa koox kale oo inaba caadiyahan marka hadlinta ugu badan ayaa intaasi ah saaxiibada markana aynu eegno dhanka weliba qormooyinka waayahay cabdirashiidow waa mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay xigmado cajiib ah aqoonta aad naftaada u leedahay kaga kalsoonow ammaanta ay dadku ku ammaanayaan qalbiyo badan oo inoo jila wanaag waxaa si lama filaan ah inoogu qeexa shaqhsiyadooda dhabta ah caradooda dadka qaar kuguma arkayaan indhahooda balse waxay kugu arkayaan indhaha qof kale oo kaaga soo sheekeeyey ku kalsoonaanta araggaaga ayaa kaaga wacan ku kalsoonaanta arag aan ku tusayn xaqiiqda dhabta ah xushmad sii qofkii ku xushmeeya inta ka soo hadhayna inaad salaanta ka qaadid ayaa kaaga filan dadaal ruuxda inta ay kugu jirto waayo waxaa jira kuwa kula raba dib u dhac dhibaato iyo nolol la-aan si kasta ay sameeyaan dhiiranaan kasii qaad oo labajibaar horumarinta naftaada ayaa lagu soo gebagabeeyey qormadan waxaana kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala faarax awaash beeldaaje waaya hadii qaba mahadsan waxaan eegayaa qormada ugu dambeysa dhankayga waana sheeko cashiiba waxaa lagu bilaabay sida tan cunug yar oo siddeed sana jir ah ayaa hooyadiisii dhimatay kadibna aabihiisii ayaa guursaday inan kale ama islaan kale waxa uuna maalin weydiiyey farqiga u dhexeeya hooyadiisii hore iyo weliba tan cusub wiilkii yara waxa uu ku jawaabay hooyadeedii runta ahayd been ayay ii sheegi jirtay laakiin midaan cusub iyadu run ayay ii sheegtaa aabbihii wuu yaabay wuxuuna uu weydiiyey sababta cunugii yaraa waxa uu ku jawaabay markii aan ciyaaro oo ay hooyadeydii hore ii carooto waxay dhihi jirtay haddii aadan joojin ciyaarta iyo madaxadeegan cunno maku siinayay haddana sidaasi ay tahay waan iska sii ciyaari jiray waayo waxaan ogaa in aysan marnaba cunno aysan ii diideen hooyaday balse hooyadan cusub haddii aan ciyaaro oo ay dhehdo haddii aadan ciyaartii joojin cunno mugsiina hadday tidhaahdo way ka dhabeynaysaa oo aniga halkan muddo loo maalin ah baahi la fadhiya ayuu yidhi wiilkii yaraa haddaba sheekadan markaynu eegno ama qurmada markaynu eegno waxaa leeyahay mar waliba hooyada booskeeda cid buuxin karta ma lahan waxaynu kasoo xiganay qubanaha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed cali guud ahaanna qormadaasi ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada oo idinla socodsiinayeen cabdirashiid iyo deeqe tan iyo kulanti dambe nabadgelyo xubintii bariga warbahinta bulshad maqleysan oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaale markan ruushka haddaan eegno madaxa hogaanka ciidamada wagnerka loo yaqaano ama culushda ushaqeystayaasha ee ruushka uu taageero ee ka dagaalama ukrain waxay sheegeen inay muhiim tahay in ciidamada raashiya ay qabsadaan magaalada istraatiijiga ah ee loo yaqaano bakhmut taasi oo haddii ay qabsadaan ay fursad badan u heli doonaan markaa inay tahay magaalo istraatiiji ah ayna markaa u fududaan doonto inay weeraraan sidoo kale jihooyin kala duwan ay markaa isaga gurmadaan ciidamada ukrein ku sugan ee markaa ruushka uu taageero waxa uu markaa bixiyey wareysi gaar ah hogaamiyaha maleeshiyaadkan ruushku taageero ee ushaqeystayaasha ninka lagu magacaabo figan brigoshin waxa uu markaa bixiyey wareysi gaar ah oo markaa dhif ii naadir ah uu markaa siiyey warbaahinta ruushka waxa uu ka hadlayey sida ay markaa ruushka ugu dhiban yihiin markan inay hore u dhaqaajiyaan duulaankooda ukrain caqabadaha ay wajahayaan iyo dhibaatooyin kale uu sheegay in markan ay ku horgudban yihiin dagaalkan ka dhanka ah ukrain ee ciidamada ruushka ka wadaan wadankaasi bergoshin wuxuu sheegay in ruushka ay u baahan yihiin in markaa ay dib u eegaan waxa ay markaa doonayaan oo ah aadaaftii ay ka lahaayeen dagaalka ukrain oo ay ka mid tahay in markan ay eegaan sida ay u gaareen hadafkoodii dagaalkan ku dhow halka sano ee yukrain ka socda welina ma jirto ilaahay haatan wax weyn oo laga gaaray dagaalkan sida isaguba uu qiray wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dib loo eego istaraatiijiyada dagaalka waxa yukrain ay la kulmayaan ama ruushku kala kulmayaan ciidamada yukrain ee ah iska caabinta wuxuu qiray in ay iska caabin xoog leh ay kaga imaaneyso ciidamada yukrain ee ka dagaalamaya qeybo badan oo kamid ah wadankaasi gaar ahaan magaaladan ay doonayaan ciidamada ruushka inay qabsadaan ee bakmut loo yaqaano wuxuu sheegay in qabsashada bakhmud ay noqon doonto mid go-aamin doonta sida loogu kala adkaan doono dagaalada ka socda koonfurta ukrein iyo bariga waxaan u baahannahay bakhmuud in ciidamada ay ku shaqeeyaan weliba si nafis leh taa ayaa muhiim u ah ayuu yiri bregoshin hogaanka ciidamada calshaqeysayaasha ruushku taageera ee ukrein ka dagaalama maxaa loogu yeerayaa arintaas tani waa ciidamada ukrein waxay helayaan marka la eego caawin badan iyo sidoo kale gargaar bani-aadannimo iyo mid milatari waxaa hadba imaanaya cutubyo cusub oo kamid a ah ciidamada ukraine sidoo kale ciidamada maleeshiyaadka calshaqeysayaasha in waxaa la sheegay in ay laftirkooduba helayeen taageero milatari oo ciidamada ruushku siinayeen ee milatarigooda sidoo kalena ay dagaalkan qeyb weyn ka yihiin ciidamadan loo yaqaano wegranska ama calooshudu shaqeysayaasha waxay u badan yihiin inta badan kuwa ku xirnaa xabsiyada dalka ruushka waxaa sidaa loo soo qaaday laguna geliyey oo ay haatan qeyb ka yihiin qeyb lixaad lana ka qaateen sida milatariga ruushku aaminsan yihiin dagaalka ka dhanka ah ee ukrain tani waxaan dareemaynaa in magaaladu ay leedahay wadooyin badan ciidamada ukrain waxay haystaan tababar fiican waxaa muuqata inay iska keen caabiyeen weli diyaar ayay u yihiin inay nala dagaalamaan waxaay helayaan dhiiranaan waa waxa anagu aynu aragno ayuu hadalkiisa raaciyey brigoshin oo markaa markii ugu horreysay ka hadlay waxa ay kala kulmeen dagaalka ukrein iyo ruushka ee ka socda qeybo ka mid a ah dalka gaar ahaan muhiimadda ay u leedahay in ruushka uu qabsado magaalada bakhmuud ciidamada wadanka ukrein ayaa helay taageerada marka la eego dalalka reer galbeedka gaar ahaan mareykanka iyo xulafadiisa wasaaradda gaashaandhigga u k waxay sheegtay in ciidamadan calooshadushaqeystayaasha ay ruushku taageero ay markaa u dhowaadeen ilaa laba ilaa saddex kilomitir dhanka waqooyi magaalada bokhmut oo ay xoogaa horumaraa ka sameeyeen balse waxay la soo kulmeen ayaa laleeyahay iska caabin deg deg ah oo xoogan oo ay kala kulmeen ciidamada ukrein oo dib u riixay waxaana markan muuqata inay doonayaan ciidamada ukrein inay ku fara adeegaan magaaladan istaraatiijiga ah oo haddii laga qabsado ay culays ku keeni doonto marka la eego dagaalka ay kula jiraan ruushka iyo in fursadii ay u heli doonaan ciidamada wadankaasi raashiya iyo maleeshiyaadka ay taageerayaan inay markaa guulo gaari karaan horena soo dhaqaaqi karaan magaalooyin kale oo muhiima ah oo kamid ah wadanka ukrein dagaalka ukrein iyo ruushka waxa uu ku dhow yahay muddo sanada ma jiro ilaa haatan marka la eego wax horumaraa ah oo la gaaray dhinacyadu waxay iyagu sheeganayaan inay gaareen ay markaa midba guul ayuu sheeganayaa ruushku waxa uu isagu sheegayaa inuu markaa gaaray inta badan qorshayaasha ay lahaayeen balse xoga sirdoon ayaa muujinaya in ruushku dhaqaale ahaana u burburay iyo militari ahaan marka la eego dagaalka ukrein waqtiga uu ku dheeraaday dhaqaalo badan kaga baxay cunaqabateyn kala duwan oo la saareyna ay u geysatay burbur dhaqaale oo xoog leh dhaleeceyn caalamiya iyo in markaa uu jikabah u kala kulmay ruushku fagaarayaasha caalamiga ah ee qaramada midoobay oo inta badan marka laga hadlayo fadhiyada xubnaha joogtada ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey lagu dhaleeceeyo duulaankan uu ku qaaday eh, ee ruushku wadankaasi ukrain afar labaatankii februari ee sanadii hore oo maalmo qura uun haatan inaga jirto ay nooga harsan tahay inuu markaa dagaalkan uu sanad jirsado eh, markan dalka turkiga haddaan eegnana turkiga maalinba maalin ka dambeysa waxaa sii kordhaya tirada dadka markaa ku dhintay dhulgariir ku dhuftay qeybo ka mid a ah waddankaasi turkiga iyo qeybo kale oo siiriya ka mid ah wariyaha al-jaziira uga soo waramaa dalka turkiga gaar ahaan goboladu ay dhulgariirka ku dhufteen ee karamaras loo yaqaano waxa uu soo warinayaa in gobolkan iyo qeybo kale oo kamid a ah dhulgariirka goobaha uu ku dhuftay weli ay ka socdaan dadaalo lagu baadigoobayo dad waayey eheladoodii iyo dadkoodii oo la aaminsan yahay inay ku jiraan burburka gaari dhismayaashan dabaqyada dhulka ku dhacay ama hoobtay waxaana la aaminsan yahay in burburka dabaqyada ay ku hoos jiraan dadkan haatan raadinaya eheladooda waxaana la aaminsan inay geeriyoodeen waxaan dareemaynaa xanuun aada u adag ma hayno dadka iyagu nolol iyo geeri xanuun aada u badan ayaynu dareemaynaa iyo wadna xanuun qalbiyadeenna ayaa holacaya tani waxay muujinaysaa in weli dadkeenna aynu weynay nolol iyo geeri dadaal ayay wadaan kooxaha gurmadku se uma muuqato mid ay ku guuleysteen aad ayaanan ula xanuunsanayaa dadka yaga ayaa jiray mid ka mid ah dadka weysan eheladooda oo la hadlay warbaahinta al aljaziira tirada dhimashada waxaa la aaminsan yahay in afar labaatan kun ay kor u dhaaftay welina lasii wado dadaalo lagu baadigoobayo meydad hor leh iyo dadkii ku geeriyooday dhulgariirkii dhowaan ku dhuftay wadanka turkiga waxa ay sheegeen kooxaha gurmadku inay weli wadaan inay raadiyaan dad ay suuragal tahay inay markaa ka badbaadi karaan dhulgariirkan balse waxaa la aaminsan yahay in inta badan dadku ku dhinteen burburka dhismayaasha xoogan dabaqyada hoobtay ee dhulka markaa soo burburay dhulgariirka xoogiisa arintan waxay keentay ee laleeyahay in tirada dhimashadu marba marba ka dambeysa ay sii kordhi doonto ilaa iyo sagaashan iyo saddex kun oo ruux ayaa laga saaray aagga ama goboladan dhulgariirkani uu ku dhuftay iyada oo markaa la aaminsan yahay inay socdaan dadaalada la doonayo in wax loogu qabto looguna gurmado dadkan saddex kun iyo shan boqol oo ruux ayaa lasoo wariyay iyana inay syriya ku dhinteen dhulgariirkii ka dhacay waxaana la leeyahay siddeed boqol iyo toddobaatan kun oo hatiro ku dhow hal milyan oo ruux waxay u baahan yihiin in la gargaaro oo caawin deg deg ah barnaamijka ogaal ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiin aad nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka waala dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanay war ma haysiine taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biixi wuxuu yidhi kalamaan maalin kasta maanta nagama maqna furuntaynaba nagula jiraan warbaahintana waa la socdaa in kastoon dagaal ku jiro waxauna tusaale u soo qaatay gabaygii maalin dhoweed ee carees ururka arshe hadda careesoo waa maqlaysaa bal mu kale noogu celi war cabdullow ma janaal biixi baa ugu amray inaan ku celiya gabayg careesoo wixii la raba biis weligeeraa la dhihi jiray calaa kulli xaal bahda kala maacidu kama war badna amar dawla mudaacaasa la yidhiye khawaariijti baar firatayay baga ma kuulaynay kubka labada bawdiya lafaha bagax ma kaa siinay sugaaggii arlada buuxay iyo bahal ma kuu loognay bakhtigaagii meelaha la waray heed ma kala boobay dhaawacaagii bacad ma u go'een baanna ma u weydii baalaxuuftadaadii xumayd biid ma tari weydi bukhligaad walaaqaysay iyo been ma socon weydi dadkaad baadilka u dili jirteen cara ma buuxdhaafay dabadeed intuu soo birmaday buud ma kula jiiray beeruud markay kugu qubeen belel ma kaa ogmay baroortii nafluhu yaabay iyo below ma kaa yeedhay waxaad bohol ku dhuundhuumataba baylah ma istaagti waataad isbiimayn jirtaye balasla mau roortay firxadkaagii kala baygagoo baqay ma raacdayn meeshaad badbaado u fishaba boorma ka istaagay bankaad haysan weydiiya maryihii bowlma ku hallaysay diintaad ka baydhiya xaqii bela ma kaa raacday waad baadiyowdaye ilaah buun ma kugu yeershay baaddi aad ku noolaan jirtiya biilkii ma istaagay cid ku bixisa adigoon lahayn baahe mawla aatay wax dhambaad isbumbuunisaya ba'ay makaa ken waxdhambaad isbumbuunisaya ba'ay makaa keene armahaas noogu jooja careesow ilow jenaraal biixi wuxuu kaloo yidhi cadhays eh. ururkaarshow asagu magaciisa kaarshe ka hayey eh. iyo kooxda kalamaan eh. aad bay u mahadsan yihiin waxay qabteenna ma ilaawi doono marka aniga laftirkaygu anigu afka kalamaan ku hadlaya jenaraal biixi aad buu u mahadsan yahay wuxuu qabtana ma iloobi doonno war anigana ikacay dhiiggaa kacay war kalamaanay gooyin waad falan tihiine haddii jenaraal biixi idin yidhi dadka furunta ka dagaalamayay la mid yihiin ma iska rumaysanaysaan ileen geedkan meennan dhaafin warni odareer kalamaaqma gordaaso eh. fidhiyaanga filaargemaayang aryamadeeyo ummaddan hasirin waxaad gantaa meel gaari maayaane war jarnaal biixi waxa kaloo uu yidhi eh. dagaalka eh. af iyo addamba waa lagu wada jiraa marka cabdulow war kamadee ha war allah u naxariistee salaan carrabayna waxaa laga hayaa afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaajara warabwaanguuraba wuxuu yidhi gafuur duubataa iyo indhaha good ku xidhataaba roy gardaroy godkaagii waa kaa lagugu soo galay war waxaan maqli jiray arrinkiiyo ujeedkayga kama hadhe afkaygana rasaasoololaysaa ka dhici addinkana afjeexiya kaanka ridi aryaadhaha wariya dhammaantiis nin furunta jooga iyo nin kaleba dagaalku waajiba uu ku yahay waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkiiyo lageynaba ina soo dareersha war cabdullow diyaar baan nahay walaalayaalow ayaan la dagaalamaynaa waxaan la dagaalamaynaa waxaan la dagaalamaynaa cadowga ugu daran adduunkeenna dhiban la dagaalamaynaa war kalemaanay culimmadu waxay dhaheen khawaariijtu waa dadka adduunka ugu sharta badan marka berigii heeskan la samaynayey cadowga ugu daran adduunka inay yihiin tolow miyaa looga xataa yuhuudda waraxmadow rabbi how darnaadee intii nebiyadii diiday kuwa diinta leexina hayaa nooga sii daran war waa soo sheegtoo taasi dood kama taagnee rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi intuu ilaahay uumay waa kuwa ugu sharta badan yuhuuddaad sheegaysana intuu alla uumay ka mid yihiin wargooyin inta alla abuuray idinka ugu qaylo badane eh? war ha nagu dambaabindii jenaraal biixi dagaalka horta xaggee sii marsiinaya areedhaha war ma haysiina beryahan dagaalka shabaab waxaa looga mashquulay hadda ka taagan laascaano iyo muqdisho markii loodii wax ceshado la waayo dhegta dhiigga loo daray war kalamaanay waxaan dhihi lahay laamiyada maddaa jaannimow laxaw ka haayaahe inkastow dadkeedii la yacay looda xamar joogta maamulkii haddou laalayee leesu wada keenay lacag iyo ganaax haba mutaan ruuxyadii lihiye in la laayo maahayn runtaa lagu ladnaadaa hortaashow malaha kuwa looda magaalada ku daayaad ka mid tahaye magaaladu mooro xoolaad maahane waa mooro dad marka milkiiliya xoolihiisa ceshan waaya dowladda hoosaa go'aan ka gaaraysa war anigu waxaan aaminsanahay maamulka gobolka baraadir sida uu maareeyey looda waa laga doodi karaa hase yeeshee xoolo layska sii daayo magaalada lagu sii daayey oo aan cid xanaanaysaa jirin oo la yidhi suuqa badarka ka booba oo wax alliya waxay arkaanba cunaya oo meeshay rabaan iska fadhiisanaya oo xedho ay ku soo hoydaan iyo guri laga leeyahay aan la aqoon qiil looma hayo war calaa kulli xaal xoolaha magaalada lagu daayey nadaafadda uma roona iyaga caafimaadkoodana uma roona sababtoo ah bacaha iyo jaqafyada iyo macali hilibka waa cunaan anigu waxaan aaminsanahay maamulka gobolka banaadir looda biraynteeda haddaan hilib jacayl u geyn laamiga eeyaa jiifa koollaystayaal derbijiifahaa dhooban dad baa inta qashinka guryahooda ka soo qaada soo dhiga kuwaa biyo wasaqa ku soo daadiya marka waxayla taha kuwaasaa ka muhiimsanaa in wax laga qabto waraagaasimaha waaxda nadaafadda gobolka banaadir wuxuu yidhi oboreshina bilaabahaaya boqoloo qof haddaan soo qabannona waa birayheenna hilibkoodana dadkan u qaybineenna marka hafii hadal kuma jirtoa ninka ciilka loodaa ka batay maraanba waxaan is idhi ninku mashaqadii shabaabka u hayaa war maamulka gobolka banaadir awstareeliya oo geelaha badka soo aragi jarnay yoogyasku baree jayaana leyiina war gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi iska daa xoolo la dhaqdee caalamka eeyaha la kala leeyahay wareeyaha qaar baaba saraakiila wareeyaha qudhowda kuwa soomaaliya joogaa baaga muddamaahe caalamka way shaqeeyaan aga warbaagamunda mehe soomaaliya goobaha ugu muhiimsan bay ka shaqeeyaan eelaboorka iyo madaxtooyadana ayagaa dadka baadha war kuwaasu waa diyaasbaro arroynagashibdha kuwaasu waa amisoome afjo aana maykatafajiye hooleegyaa eeyo kafadli weeleenaatana mar haddii la yidhi madeeyow eeyaa askara lo' waa taqaannaa waxa qabsanaya warwarkaa naga dhex gelinina guddoomiye madaale wuxuu yidhi xoolahaan dad lahayn lama daawan karo shilalka ugu badan ee muqdisho ka dhacana xoolaha u sabab ah nadaafadna warkeeda daa maamulka kastoo gobolka soo marana sidaan ayuu ugu cabanayey xal kalena waanu weyne middaan samaynaan ahayn marka dadka xoolaha iska lahay magdhabaan siinaynaa laakiin ma aqbali doono ilaa miid ay noqdaan mooro xoolaad suuqyadina ay noqdaan duur xoola daaqayn ah xoolahaba sumada lagu baadi sooca xoolaheenna xoolaheenna sida xabatuulada haddii haddii aan la xaalay kalgaalow adin weliba ku tabtay barna gowra lagu hago dugaaguna bar hoobsado oo haansha lagu qorin halidii wixii lumay oo haansha lagu qorin aryaamadeeyow nabay xasan aadan minoo ku maqli lahay mar dambe ma heeseen aryadaha guddoomiyehu hadda weli waan ka dhiibeenaa intii la qalay sidau ku xallin rabaa macal midka uu gadmi waayo sow suuqa ku soo daysamaayo sacu weesha uu dhalo sanka kala marooro sili jeclaadi war marba haddii guddoomiyaha magdhow uu bixinayo waa qaldanaysa oo uma dhiganto war calaa kulli xaal magaalada muqdisho cadow guryaha ku jiro dadka la laayaa jooga kuwaas in looda looga mashquulana ilama ahayn xagee na tus goormaad arag ma baahno waa kuwa xarunta gobolka galay kuwaas garan waayay ahayn xoolahaase waa la yaqaan war kalamaanay war ma haysiine laascanood wararka labada dhinace dagaalamayana waa sii qaraaraanayaa ilaa haddana ma muuqato nabadoonin macquul ah waxayna maraysaa in laisku qaadaya argagixiso walla marti qaadayaa mase meeshay joogtaa argagixisadu war la gaadaymayn gurta martiida wal marta dhowayma erto war madeeyow nasiib baad leedahay laascaanood intay xabaddu ka bilaabanin haddii lagaa soo tarxiilay war laascaanood war kama haysaane xukuumadda somalilan mar saddexaad bay warqad soo saartay waxayna ku baaqday in la wada hadlo xabadda la joojiyo waayahe rasaasta yaa ridaya marfacaa ka sii daran war garaad jaamac garaad maxamed wuxuu yidhi muusow nabadna waad ku baaqaysaa magaaladana madaafiic baad la dhacaysaa bal iswaafaji war ra'iisul wasaarihii hore cali maxamed geedu wuxuu yidhi hayehe ma laascaanoodow ka waramay ma saddex iyo toban kilomitiro iskuweeraha laga buxuu yidhi jidku warsadaa walaayaha gaasku halku guuraaray karoommadu waa xiran yihiin lagamana soo degi karo miyuu yidhi war ciidanka etoobiya la keenay miyuu yidhi war dad falan baatiin waxna laydima sheegi karee ra'iisul wasaare geeddi wuxuu yidhi colaadda laascaanood ka socotaa wax xaq ma aha lamana aqbali karo madaxda somalilanna waxaan leeyahay waxaad shala ka dirirteen oo aad diiddeen maanta samaynina war beesha lixaada caasimadda xalana waxay ku baaqday in la joojiyo dagaalka dadka rayidkaana la ilaaliyo had gudubkana lagu xisaabtami doono weynay beesha lixaad idinla garan mayne eh. saaxiibada somalilan way cambaareeyeen dagaalka laascaanood ka socda naw waar miyana ixtiraafeenba aryaadhaha samidey cabdullana waxa uu yidhi eh. manyadanin malaydaba mamoga mujaday keece eh. manyadanin malaydaba mamoga mujaday keece war cabdullana waxaan kaloo kaa maqli jiri biyo badeed ma bajiyaan bannaanoo kama soo baxaan wargooyin war ma haysaana ra'iisul wasaare xamse cabdiaar ma laascaanood buu ka degey wargee xaggaa ilaahaadina ballidooglu ka degey ma diyaarad buu raacay mise dhulkuu maray war ciidanka danabkuwa cusuba la tababaray buu tababarka u soo xidhay heddee mar dhow waad garan oo boodh baa kici doona boodh dhaantii dirga hala dheeley war sidii madaxda safka hore ugu shireen xamar dagaalkii socday inuu shiiqay baad mooddaaye maxaa jira war war ma haysiina meesha madaxweynaha soomaaliya dig ka yidhi waa talyaaniga hayehe taestatiiba dal urdiino istatiitub bikoomika nusunaale ee somaalo ma yidhi mastay anti eryaabbaanaleerayhe ka dambena koma fashiyaamo anti leerya koobli gurideeray waana karside barkee laashad istaare ma yidhi war kalemaanay war ma haysiine dhulgariirkii ka dhacay dalka turkiga geerada tirada waa sii badanaysaa la yidhi shan wiil oo soomaaliyana ilaa hadda waa la laayahay suufo meel baroogin la salaamaley waa dheegi jiray soomaali elang meel welba roogda war waxaa kaloo la yidhi jacayl fulannimo abuuray wadnuhu la fariisan waaday hadduu kugu fara adaygo wallee xaaladi ma fiicna war carays haddii uu biixib bilad siiyey adiguna maxan baad ugu dartay <laughs> may hamade waad nuhu la fariisan waade xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal gudahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal waad kala socoteen k rn anigoo cabdicasiis lidberada barnaamijkai la soo socodsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo